alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaana waa kii siddeed iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabka siddeed tobnaad ayuu ka bilaabanayaa baabu qowli اllaahi tacaala inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa haadaakani baabu qowli illaahi ilaahay hadalkiisa baabkiisii weeye tacaalaa alla sarreeye uu yidhi innaka adigu nebi muxammadow laa tahdii ma hanuunisid oo ma hanuunin kartid man ruuxii axbabta aad jeclaysatid wuxuu jeclaysanayaa hidaayatahu hanuunintiisa ama man ruuxii axbabta aad jeclaysatid daatahu asaga laftirkiisa iyo daatadiisa walaakina allaaha alla ayaa yahdi hanuuniyo man ruuxii yashaa uu doono walaakina allaaha yahdi man yashaau nuskhadaydan kuma qorna laakiin nusakhda kitaabka qeyb ka mida ah ayay ku qoran tahaa musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu rabaa baabkan inuu ku caddeeyo oo sii adkeeyo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama inuu yahay aadame bashari ah oo aan basharka daaqadiisa iyo awooddiisa wax ka badan heli karin ilaahay wuxuu siiyo un mooyaane ayib nebigu inuusan awoodin helina karin wax ilaahi khasaaistiisa khasaa'istiisaahow ilaahi gooni u leeyaho ruubiyada ilaahaya nebigu ma awoodo calayhi salaatu wasalaam adilada musanifku uu sheegay raxmatullaahi calayhi wuxuu sheegi doonaa ee saddex ayadoo weliba aayadda ciwaanku ay ku jirto waxayna isla soo gelayaan marka la fiiriyo adilada musanifku uu tilmaamay dhowr qodob kow inuusan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama hanuun u awoodin dadka ruuxa isaga ugu dhowaansho badan calayhi salaatu wasalaam waa qodob labo inuusan nebigu awoodin calayhi salaatu wasalaam naf wax dhibid iyo wax dheefin midna inuusan u awoodi karin dadka ruuxa ugu dhowaanshaha badan sala allahu calayhi wasalama saddex inuusan qaybka waxba ka ogeyn oo waxyaalaha adduunkan ka dhacaya hebel inuu hanuuni doono iyo hebel inuu hanuunla-aan ku dhiman doono inuusan nebigu ka warqabin calayhi salaatu wasalaam afar wuxuu ahaa nebigu sal alayhi alih mid ku xeel xeeldheeraada baryada ilaahay uu baryayo iyo ku celcelinteeda iyo inuu faqiirnimo iyo ilaahay inuusan ka maarmin uu muujiyo hadduu ahaan lahaa suubanuhu calayhi salaatu wasalaam naftiisa mid wax u awoodi kara oo ilaahay ka maarmi kara dadkana siin kara sidaa ma sameeyeen laakiin addoon ilaahay buu ahayo ilaahay jecel yahay oo ilaahay isu bihinbihiyo ilaahay caabuda ayib innaka laa tahdii ma hanuunin kartid man ruuxii axbabta aad jeclaysatid jacaylkaasu laba u qaybsamaa waa jacayl uu nebigu la jecel yahay inuu qofkaasi hanuuno sidaad adigu u jeceshahay wax u dhici maayaan nebi moxamed sal alla alyi wasalam dad badan oo nebigu hanuun la jeclaa ayaan ilaahay ugu talagelin tii ilaahay baana hirgashay marka man ruuxii axbabta aad jeclaysatid hidaayatahu baa laga wadaa inuu hanuunintiisa tafsiirka labaadna waxaa weeye man ruuxii axbabta a jeclaysatay daatahu adeerkiisa abu aalib oo kaleeto bay aayaddaani kusoo degtay oo dee adeer ahaan iyo nasab ahaan iyo waalidnimo ahaan nebigu waa u jeclaa dhankaa marka laga fiiriyo waxay ku kala aragti duwanaayeen mabda iyo diin taana nebigu waa ku nibca calayhi salaatu wasalaam oo waxaa isweydiin mudan ruux gaala miyaa la jeclaan karaa gaalka in la nibcadaasoo diin ma aha gaalka diin ahaan ayaa loo nibcaanayaa laakiin wixii ku saabsan masaalix adduunyo maalan qurux islaan gaaluhu leedahay baad aragtay oo ahlu kitaabah markaasaad jeclaato waxaa isir wartan qurux badana waadna guursatay way bannaan haweenka gaalada ahlu kitaabka in la guursada shuruud gooniya in loo xirayo haweenkii markii la guursaday qur ilaahay wuxuu ku sheegay aayaadka waaweyn ee ilaahay mucjisooyinkiisa iyo waxdaaniyadiisa lagu garta inay ka tahay ilaahay waxdaaniyadiisa inuu ilaahay xaasas isu sameeyey raggii dumar u sameeyey dumarkiina rag u sameeyey haddana dhexdooda uu yeelay mawaddatan wa raxma jacayl iyo iyo waxa weeyaan naxariis xaaska aad qabtid marka hadday gaalo tahay ahlu kitaab ah oo quruxdeedu ku cajabgeliso oo aad quruxdaa ku jeceshahay ama dhaqan kaloo wanaagsan ay leedahay oo raalliyad kuu tahay oo waxa weeyaan kuu fiican tahay oo sidaa aad ku jeceshahay la odhan mahaya gaal baa jeclaatayoo islaan gaalada ha jeclaato adna gaal baa taa la odhan maayo waa jacayl iska dabiiciyo caadiya noocaas marka adeerkii inuu nebigu jeclaado daat ahaan u jeclaado maadaamuu nebiga sala allahu calayhi wasalam wax u tarahayey oo adeerkii ahaayo oo soo koriyey ee wax dhiba male arinkaas taas ayadaa wax dhiba maleh labadaa kuu dooni ha u jeclaadee inuusan nebigu hanuunin karin ama hidaayo la jeclow ama sidiisa u jeclow midna inaadan hanuunin karin qur-aanka meel kale alla wuxuu ku sheega nebigu wa wainaka latahdii ilaa siraati mustaqiim jid toosan baa dadka ku hanuuninaysaayoo waxaa nebiga loo sugay inuu leeyahay hanuunin dadka uu hanuunin karo halkaana waxaa la diiday inuu nebigu hanuunin karo waxaa la ysku waafajiyaa hidaayadaa laba u qaybsanta marka noocan laga hadlayo hidaayo loo yaqaano hidaayatu dilaalati walirshaad toosin dadka la toosinayo laakiin xaqa lagula tusinayo laleeyahay waxaani waa xun yihiin waxaana waasan yihiin hidaayada noocaasa dadko dhan waa awoodaan muslimiinta awooda ayagaa isku samayn karo qof xun oo walaalkaayao muslima wax ka xumaadeen baad u tagi kartaa waad hanuunin kartaa hanuunin kartaa macnaheed waxa weeye xumahana waad uga digin wanaaggana waad u sheegi malaa'igtaa awoodda rususha ilaahay baa awoodda waa laisu awoodaa in wanaaggana la isu sheego laisku hanuuniyo xumahana la isaga digo taasuu nebiga marka loo suga midda nebiga loo diidoo leeyahay cidna ma hanuunin karti waxaa weeye qofka qalbigiisa iimaan in la geliyo ilaahay baa khaas la ah walaakin allaha yahdi man yashaau bitowfiiq ilaahay inuu waafajiyo iimaanka ruuxa oo qalbigiisa geliyo ilaahay baa taa awood u leh laa nebi maxamed baan awoodin walaa malku jibriil baan awoodin walow uu nebigu awoodi lahaa adeerkiisoo cimrigiisa ku bixiyey nebiga inuu soo koriyo markii lasoo diroo nebi laga dhigayna garab istaagay laakiin diin ahaan ugu aragta duwanaa ayuu nebigu sala allahu caleh wasalam hanuunin lahaa ayuu nebigu hanuunin lahaa ayib innaka laa tahdii man axbabta marka sidaasay macnaheedu yahay halkaa waxaa i qoran al aayata aayadda dhammaystir laakiin nusakhda qayb baa waxay qorayaan innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaaha alla yahdi wuu hanuuniyaa man ruuxu yashaa uu doono ilaahay baa ruuxuu doono hanuuniye weliba nusakhda qaybna waxay kusii daraan wahuwa aclamu asaga alla u ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunaya ee toosayana ilaahay waa u ogaal badan yahay ayib fi saxiixi saxiixa waxaa ku dhex sugnaaday waa saxiixeynka bukhaariiyo muslim can ibni lmusayab ina musayabna laga wariyey waa saciid ibnu musayab can abiihi aabbihii wuxuu ka wariyey oo musayibna xasam alqurashi almakhsuumiyi ah qaala wuxuu yidhi aabbihiis lammaa goortii xadarat ay ku timid abaa aalibin abaa aalib alwafaatu geeridu markay ku timid jaa'a waxaa u yimid hu abu aalib rasuululaahi rasuulkii alla u yimid sala allahu calayhi wasalam walxaal cindahu nebiga agtiina ay ku sugan yihiin cabdullaahi bnu abi umayata cabdullaahigii inaa abi umaya ahaa iyo wa abuujahlin abuujahl labadaa nin oo laba nin oo odayaalahoo duqeeyahoo labaduba gaala ay yihiin weliba nebiga iyo islaamka nicib ayaa abu aalib la joogay markuu nebigu u imaanayo fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahu abuu aalib yaa cammi adeer qul waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane kelimatan kelimad dheh kelimadaasoo uxaaju aan kuugu doodo laka adiga biha ayada cindallaahi ilaahay agtiisa intaa wanaagsan buu nebigu u sheegay adeerkiisa faqaalaa labadoodiina waxay ku yidhaahdeen waa abujahl iyo cabdulaahi bnu abi umaye lahu abu aalib bay waxay ku yidhaahdeen atarqabu miyaad nacaysaa can millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisa miyaad hadda nacaysaa adoo firaashka geerida saaranoo saaka dhimanhaya waa meeshii odhan jireen cimri dhammaaday ceeb laguma sugoontiyo cimri tegey ceeb laguma sugoontiyo warse isu dhaan baa layi da lagu islaama hadda ma joogtide faacaada nebigu faacaada wuu ku soo celiyey calayhi abuu aalib dushiisa annabiyu nebigu sal alla alih wasalam nebigu haddana waa ku celiyay yaa cammi qul laa ilaaha ila allah fa acaadaa ayaguna way ku soo celiyeen oo kelimadoodii bay ku soo celiyeen nusakhda qayb baa waxay qoraan calayhi dushiisa ayib nusakhda qayb kalena waxay qoraan fa acaadaa way ku soo celiyeen kalaamahumaa hadalkoodii al alwale ee hore calayhi dushiisa sidii bay ugu socdaa tarqabu can millati cabdilmualib sidaasay ugu socoliyeen fa kaana wuxuu ahaa aakhira maa shay kii ugu dembeeyo qaala uu yidhaahdo abu aalib huwa odaygaan aad la hadlaysaan asagu huwa asagu calaa millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisii ayuu haystaayoo ku dhimanayaa wa abaa wuuna diiday an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allaah laa ilaaha ila allahu inuu yidhahda waa diiday fa qaala wuxuu yidhi annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama la astaqfiranna dembi dhaaf ayaan kuu dalbayaa laka adiga maa muddada lam unha aan la iga reebin canhu xaggiisa intaan la ii kaa diidin inaan dhaaf kuu dalbo ayaan ilaahay dembidhaaf kuu weydiinaya fa anzala wuu soo dejiyey allaahu alle casa qaalib ahayo wajalla weynaaye maa kaana uma ahaan linnebiyi nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo waladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey an yastakfiruu dembi dhaaf inay u dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta nusakhda qayb ka mid a aayadda waxay ku daraan walow kaanuu haba ahaadeen mushrikiintaasi ulii qurbaa xigta kuwa u saaxiiba min bacdi maa muddo ka gadaal tabayana uu u caddaaday lahum muslimiinta annahum kuwan gaaladaahi asxaabuljaxiimi jaxiimo dadkeeda inay yihiin wa ansala wuu soo dejiyey allaahu alle fii abii aalibin abii aalib arrinkiisa innaka adugu nebi muxammadow laa tahdii ma hanuunin kartid man ruuxii axbabta aad jeclaysatid hanuunkiisa ama daatadiisa walaakina allaaha alla ayaa yahdii hanuuniyo haga man ruuxii yashaa'u uu doono ilaahi ayaa hanuunin kara waa hagaag arrinkan nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkiis ayuu u yimi adeerkii nebiga markuu awowgii iyo hooyadii iyo aabihii intuba yaraan asagoo aabbihii ismaba aysan arag nebiga hooyadiina wax yar asagoo jiray dhimata awowgii baa soo korsaday awowgina asagoo yar buu haddana nebigu uu yaryahay buu dhintaa adeerkii baa soo korsaday abu aalib abu aalib waa cali bn abi aalib aabihiis iyo jacfar iyo adeer aada u jecel oo soo korsaday oo ku dadaalay oo xaqii adeernimo ka soo baxay buu ahayoo ku dadaalay adeerki wuxuu ahaa faqiir aan waxba haysanoo sabool ah nebigu markuu soo barbaarayna wuxuu ula dhaqmay si wanaagsan oo wuxuu bilaabay reerkii inuu la koriyo la samato bixiyo ilmihii markii nebigu uu weynaaday oo dee afartan uu gaarayna nebi baa laga dhiga markii nebi laga dhigay adeerkii nebinimadii waa diida inuu rumeeyo laakiin wuxuu go-aan ku gaaray qabyaalad ahaan inuu wiilkiisa difaaco gaaladu si kastay isugu dayeen nabi moxamed inay dilaan inay shir qoolaan inay odayga ilaa dhowr jeer u yimaadeen abu abutaalib oo yidhaahdeen ninkaanu naftiibu inoo keena diin ahaanna waa kaa dabadalan yahaye annagaa wiilku siinayne wiilkaa hayso kana nagu soo wareeji aan dille markaasu caqligiinaan la yaabanha dabaalnimadiinna kiinana ma korinahaya kaygana ma dilaysaanbuu yidhi wardhaafa buu ku yidhi marka waa loo soo mari waaye ad buu u difaaci jiray waagii dambe oo gaaladu ay go'doomiyeen oo la yidhi qolyaha banu hashim iyo laga guursan banu mualib oo ha la karantiilo oo yaan wax laga gadan oo yaan wax laga iibsan oo dadkiisa soo dhexgelin warinkan haddaad kala mabda' tihiin kaba fogowba karantiilka noocaha lagu saaray iyo go'doonkan muusan odhan uu la gala ayadoo ay sidaa tahay hidaayada iimaan qalbigaaga in la geliyaa ilaahay baa iska leh nag kuma uusan guulaysan ilaahayna uma qadarin intii uu caafimaadka qabay nebigu marra kama quusan inuu naxariistaas ilaahay iyo hanuunka soo bandhigo adeerow islaam adeerow islaam adeerow islaam adeerow islaam nag sariirtii geerida asagoo saaran oo maskaxdiisi iyo maankiisu uu joogo laakiin waa yeelwadkii wuu yaqaanaaye geeri isu diyaariyoo dhimanhaya ayuu u yimi waxaa geesaha ka fadhiya laba nin oo xunxun oo gaala ah oo weliba odayaalaho kufriga odayaalku ku ah abujahal iyo cabdulaahi bnu abi umaya waxaa cajiiba qofka muslimka ahi meel kasta uu joogo inuu casiiz yahay diintiisa ku adagoo ayuu nebigu ina tusinaya odayaal saaxiibadiisula fadhiyaa markay ka tagaan ka faa'iidaysa nebigu muuse odhan ayagiina wuu maqashiiyey adeerkiina wuu maqashiiyey adeer laa ilaaha ila allaahu dhih adeer laa ilaaha ila allaahu dhih taasuu u sheega waa qodob qodobka labaad wuxuu sheegay kelmaddaa adeer haddaad ku dhawaaqdid waa kelmad ilaahay agtiisa aan kuugu doodi doono laba su-aalood baa meesha timid marka laa ilaaha ila allahu dhehbu ku yidhi muxamedun rasuululaahi meeda qul laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuululaahi dhe muxuu waay waaye waa qodobka labaade nebi moxamed ma ilaahay buu isku taagayaa miyaa meesha macnaheedu ma aha ilaahay baan la murmaya miyaa ayana ma ah. horta laa ilaaha illa allah dhe wuxuu u leeyahay laba waxyaalood baa tafsiir laba tafsiir baa suurtooda midkood waxa weye macnaha moxamed rasuululahi wuxuu uga tegey adeerki inuu rasuul ilaahi yahay waa ogaa wiilkiisu inuu rasuul ilaahi yahay wuu ogaa laakiin wuu diidanaayo wuxuu keliya u diidanaa lahaa asnaamtan iyo ilaahay waxbay wada awoodaan aan wada caabudno marka laa ilaaha ila allaahu dheh saas uu leeyahay tafsiirka labaad baa wuxuu yahay laa ilaaha ila allahu yo moxamed rasullahi waa wada socdaa ma kala harayaan marka sidaasuu ugu gaabsaday laa ilaaha ila allah qaybtan ku saabsan kelimatan uxaaju laka bihaa cindallaahi ilaahay agtiisaan kugu doodayaa waa markhaati kacu ka markhaati kacaya ilaahu adeerkay markuu dhimanayay laa ilaaha ila allaahu inuu yidhi anaa ka markhaatiyahe ma aha inuu nebi moxamed ilaahay la murmahayo isku soo taagahayo uu leeyahay ilaahay la dagaalamaya ma ah dhaqankaa nebi moxamed ma lahayn sala allahu calayhi wasalam taasina marka waa qodob meesha waxaa yimid markuu nebigu intaa u sheegay odayaashii gaalada ahana way hadleen waxay ku yidhaahdeen aabbayaashaa waxay ku sugnaayeen oo dhaqan suuban ah oo cabdilmualib uu ku sugnaa oo asnaamta in la caabudo ah miyaad adeerka ka tegaysaa abuaalib oo odayahu ka tegaysaa waxbaa kaa qaldan bale sida isudhaan sida isu dhaan bay ku yidhaahdeen ayib halkaa waxaad ka fahmaysaa laa ilaaha ila allaahu macnahay xambaarsan tahay way fahmayeen abujahl iyo abuaalib musanifkuna waa sheegi doonaa haddaysan fahmahaynin nebiga kuma qabsadeen abu aalibna waxa weeyaan kumaysan soo istaageen laakiin laa ilaaha ila allahu macnaheedu inay tahay asnaamta caabuditaankeeda ka tag ilaahay keligana cibaado u barax tir intaasay fahmaayeen intii bay kala dagaalamayeen marka markay intaa ku yidhaahdeen baa nebiguna ku soo celiyey adeer laa ilaaha ila allaahu dheh ayaguna waa ku soo celiyeen atarqabu can milati cabdimualib cajiib waxaa nebiga dulqaadkiisa araadoogiin iyo awgiinba dab alla ku dhufay awgiin la gubiye mana adeerkay ugu haysataan feer intuu duubtay lamuusan dagaalam xujada unbuu caddayn laa ilaaha ila allaahu dheh faa'iidaday leedahana wuu u sheegayaa qaadashada inuu qaato iyo inuu qaadan waayo odaygay u taala khasab nebigu kuma leh sal allahu alih wasalam qolyahana la dagaalankooda waxba nebigu sal allau alih wasalama xujada unbuu caddaynayaa khalaas ayaguna ku soo celiyeen odaygii markii ugu dambaysay uu hadlo wuxuu yidhi niman yahow diintii cabdilmudalib baan anugu ku dhimanaya weliba waxa cajiib ah si gooniyuu nebiga ula hadla odayaashiina waa maqlayaan wuxuu yidhi lowlaa an tucayiranii qurayshun quraysh inay dhaleeceeyaan oo cambaareeyaan haddaana ka baqayn oo ay odhan lahaayeen innamaa xamalahu calaa daalika aljazac odaygu markuu waayeeloobay oo sariirta fuulaybuu xoogaa yaro cabsadoo nafjacayl baa qaaday in sidaa la igu dacaayadeeya haddaana ka baqi lahayn la aqrartu bihaa caynaka labadaada indhood baan kaga farxin lahaa oo ku qaboojin lahaa inaan laa ilaaha ila allahu ku bi laakiin dacaayadda quraysheed baan ka baqahayaaye iga dhaaf adeero ma islaamahayo intii lay dacayadayn lahaabi nag waxaad dareemaysaa saaxiibtinimada xun saamaynta ay leedahay weligaa iska ilaali dad xun in saaxiibti sidaa awgeed ba carabtu waxay yidhaahdaan asaaxibu saaxibun qofka saaxiibkaahi waa jiide wuu ku jiidaya haddaad qof xun la saaxiibtid qaar baad arkaysaa inay ku leeyihiin kuwa qaadka iyo daraagiska iyo xashiishadda iyo isticmaala anigu ma cabo waxaas anigu qof weyn baan waxba saamayn ugu yeelanahayaan ma waa iskala fadhiyan waa iskala shaakaystaa bas waxba kama jiraan waxaas sida waxaa lagugu agcunahayo ayaa maalinka dambe lagu leeyahay takhsiimo nin horta adiga xishoodka baa kaa batay afgobaale gabdhaha afkoodao kalaa leedaha qaarkoodka odhanhayaan gabdhaha afkooda soomaalida gabdhahooda ayagaan lagu aqoon daraaga iyo sigaar iyo wax cabbaana ma ogtahay marka akhyaare waa ti indhacagaarane indhacagaarka waxay ka wadaan siduu maanta dhan iyo balaayo u cunahayo u dhafrahayaa indhihii guduubteen niho adiga calaamada rag yeelo waxaa sidaa loogu wado loogu wado hadhow baad arkaysaa ninkiioo takhsiintay war maxaa kugu dhacay soo adigii ilaaha waxa wey aniga waxba saamayn iguma waa isku kalsoonaha iimaanku halkaanu i joogaa xas kama jiraan iska ilaali qofkaad la saaxiibaysa qof xun hadduu yahay meel xun buu kuu horseedi qof wanaagsan hadduu yahayna ku dayo oo la saaxiib oo waxaa wey wanaag buu ku horseedi ina kici masaajidka aadane ina kici cashar soo dhagaysane ina kici halkaan aadne meel buu kuu kaxaynaya meel buu kuu kaxaynaya ragga qaarkoodna haddaad la saaxiibto waxay kuleeyihiin ina kiciya geel doonane gaaja waa cudure geel doonane waxa wey ina kici rag soo dhacne reero islaameed buu rabaa inuu soo dhaco gaaja waa cudur gaaja ina haysee ina kici khalaas waa suxbo xun weeye liidata ayib marka wou diiday inuu islaamo laakiin wuxuu u diiday isla weynanna waa ku jiray gadaalna waa ka baqaya in la dacaayadeeyo gadaal buu ka baqaya xadiidkaa aan sheegnay oo inuu qoraysh dacaayadeeda ka baqahayey hadduusan taa ka baqi lahaynna nebiga uu ka farxin lahayo towxiid kaga farxin lahaa muslim baa wariyey meeshii waxaa ka soo baxay kufrigiisu noocu uu yahayo wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu inuu yidhaahdo waa diiday kufrigu qaybuu leeyahay qaybta abu aalib ku dhacay kufrulibaa baa loo yaqaanaa diidmo gaalnimadeed qolyo raafida ah oo shiicadan qayb ka mida ah baa waxay qabaan oo ku tageen culummo badan oo culummada sunnada qaybo ka midana ay ku saamoobeen oo saamayn iyo taaiir ku yeeshay abu aalib inuu islaamay war xaggee ku islaama sokan maa xadiidkii bukhaari muslim wa abaa laa ilaaha illa allah riwaayaday keeneen qolyahaas waxay leeyihiin kow markuu dhimanayey oo towxiidka nebigu u bandhigay waxaa ag taagnaa cabbaas ibnu cabdilmualib oo asna rasuulka adeerkii ah marka afkuu dhadhaqaajiyay yidhaahdeen afka abuu aalib cabbaas baa wuxuu ku yidhi nebi maxamedow adeer anaa adeerkaa maqlahayay oo markuu bishimaha dhaqdhaqaajinayey wuu ku dhawaaqa kelmadiio laa ilaaha ila allah wuu yidhi maadaa maqlaya anaa maqlayay riwaayadaasu riwaayo jirta maaha mana sugna waa daciif waxna kama jiraan waxay kaloo tilmaameen mashquulka uu ku maistikfaarta nebiga uu istikfaar u weydiiyey soo nebigu ma odhan la astakfiranna laka ilaahay baan dembi ku weydiin inuu nebigu ilaahay dembidhaaf u weydiiye waxay ku tusinaysaa bay yidhahdeen inuu islaamay laakiin ayadana waxaa meesha ka baxays ka saartay maa kaana lilnebiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu waa loo diiday saddexaad waxay sheegteen oo ay u deliishadeen inuu islaam yahay gabayo uu leeyahay baa jirto uu tiriyey oo ay ka muuqato inuu nebi maxamed nebinimadiisa ogol yahay dee wuu ogolaa inuu nebi yahay wuu garanaya laakiin wuu diida kufruliba wa abaa an yaquula laa ilaaha illa allah waxay kaloo tilmaameen oo shiicadu u deliishadeen qaar ka mid midihi nebiga aad buu u difaacay yidhahdeenoo abu aalib de wuxuu nebiga u difaacayay rumayn uu rumaysan yahay bay ahayd ma ahayna qabyaalad bay ahayd inuu nebiga adeer u yahay oo nebigu wiilkiisii yahay ayuu u difaacayay diin iyo mabda uma difaacaynin marka abuu aalib muusan islaamin muusan islaamin su wax jirta culummadu ay ka hadlaan oo ah sideedaba qof gaal ah ilaahu dembigiisa dhaaf in la yidhaahdo xugumkeedu muxuu yahay ilaahu gaal hebel u dambi dhaaf culummada muslimiintu laba qowl bay ka leeyihiin gaalku hadduu nool yahay oo gaal nool yahay ilaahu dembigiisa dhaaf in la yidhaahdo culummada muslimiinta qayb badan oo ka mid ah diidanoo waxay leeyihiin maya gaal nool iyo mid intay midna looma dembi dhaaf dalbi karo ayib qolyana waxay leeyihiin waa loo dembi dhaaf dalbi karaa hadduu nool yahay dembidhaaf dalabkaasna macnaheedu waxa weeye ilaahu dembigiisa dhaaf waa ilaahu soo hanuuniyo wixii loogu dembidhaafloogu dembidhaloogu dembidhaafi lahaa ilaahu waafaji waayo taas weeye macnaheedu bay yidhahdeen marka labada ra'yiba way jiraan amaa hadduu gaalnimo ku dhinto ilahay cadaabkaa kugu fogeeya leeyih ilahay cadaabkaa kugu fogeeya ayaa waxaad dareemaysaa marka aayadaha iyo xadiidkuba waxay ku tusinayaan saaxiibka xun in laga fogaado waxaad cagsigee dareemaysaa oo arki saaxiibtinimada wanaagsan wanaagga ay leedahay halkaa nebiga abu aalib markuu la taagnaa raggii saaxiibadiisa habaa waxay ku duqaynayeen laa ilaha illa ha dhihin diinta cabdilmualib ha ka tegin waxaad fiirisaa wiilkii yarkaha yahuudiga ahaa ee nebiga la noolaayee nebiga u shaqayn jiray ee dhaqanka suuban ee nebiga arkay markuu sakaraaday nebigaa soo booqdo u yimid waa wiil yar ah waxaa wiilka ag fadhiya aabbihiis wiilku waa yahuud ahlu kitaab ah aabbihiisna waa yahuud markaasaa nebigu wiilku wuxuu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah nebigaa odhanaya war laa ilaaha ila allahu dhe waa kelmad waa ku anfacaysaa wiilkii wuxuu fiirinayaa aabbihiis saaxiibtinimada xun waa dhib abu aalibba kuwaanu fiirinahayy wiilka aabbihii buu fiirinayaa marka bal aabbihii buu ka yara xoogaa qajilahaya markaasaa nebigu leeyahay laa ilaaha ila allahu dheh odaygii gaalka ahaa meeshuu fadhiya markaasuu markii dambe odaygii wuxuu yidhi aica balqaasim qaadabiyo warkiisa maxamed warka uu kuu sheegayo laa ilaha illa allah inaad axdida qaado dhibaatada taagan asagu muuqaato asagii oday ah oday inta qaad ka dhargay wiilasha qaadka kula dagaalamaso waad arki jirin carqayila oo sigaarka ku tuma oo xabsi gelinahaya asaguna daraagiska isticmaalahaya iyo bulwaddii kula dagaalamaya waxaa laga yaabaa isagoon tukan oo qur xabadna ka aqon yiro orda dugsiga aadoo lacagta ka bixiyo oo adigu maa dugsiga dhigati maa qur dhigati maa salaada tukati khalaas waa dhaqan xumo waaye markaasaa wiilkii islaamo laa ilaaha ila allahu yidhi joogitaankii nebi maxamed uu la ag joogay sal alay wasalam iyo saaxiibtinimadiibaa afa saamayn ku yeelatay markaasaa nebigu bannaanka u soo baxo alxamdu lilaahi anqadahu min annar ilaahiga naarta ka badbaadiyey baa mahad iskaleh macnaheed muxuu kutusinayaa hadduu sidaa ku dhiman lahaa naartu geli lahaa wiilkaas marka weligaa iska ilaali dadka saaxiibtinimada xunxun dadkase xunxun la saaxiibidooda waxunbay ku dhegaysiin waxunbay kaaga sheekayn dad waxaa jira sideedaba in lala saaxiibaa aakhara la'aan laga qaado mar allaala markaad u timaadid wuxuu ku gelinayaa xan iyo dad wax ka sheegiddi iyo cibaado daro iyo cay iyo aflagaado iyo waxun inuu ku tuso iyo waxun inuu ku dhegaysiiyo waxaahun adduunyana wax uga faa'iidi maysid aakharana wax uga faa'iidi maysid kuwa noocaasoo kaleeto haddaadan adigu soo hanuuninana wax u sheegaynin ka fogow walow dadkabaa ha kugu sokeeyeen iska aruuri agee isugu nimaanaa meesha xumaad isugu keenkeen inu fadhi ku dirirno cabaar aan wada qaadano markaad u tagtidba wuxuu ku gelinayaa bad ah oo kulligood waraaqda camalka kuu gelayso lagugu saxiixahayo marka iska ilaali dadka noocaasoo kaleeto ayib fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il ayaa ku sugan al-uulaa masalada koobaad tafsiiru qowlihi ilaahay hadalkiisa caddaynteeda weeye innaka laa tahdii man axbabta ah, hadalka ilaahay caddayntiisa weeye innaka adugu laa tahdii ma hanuunin kartid man ruuxii axbaabta aad jeclaysatid athaaniyatu masalada labaad tafsiiru qowlihi ilaahay hadalkiisa fasiriddii iyo caddayntii weeye maa kaana uma aha lilnebiyi nebiga iyo waladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey an yastakfiruu dembidhaaf inay u dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta athaalithatu masalada saddexaad wahiya iyaduna almas'alatu masaladii weeye alkabiiratu ee weynayde tafsiiru qowlihi ilaahay hadalkiisa caddayntiisa weeye ilaahay uu tafsiiru qowlihi rasuulka hadalkiisa caddayntii weeye uu yidhi sala allahu aleyh wasalam qul waxaad dhahdaa laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allahu adeer bikhilaafi maa shay khilaafkii mid ku sugan weeye shaygaa nebigu uu yidhi calayhi dushiisa ay ku sugan yihiin man dad yaddacii sheeganaya alcilma aqoon dad badan oo aqoon sheeganaya ayaa masaladaa maanta khilaafsan masaladaa weyn oo ah laa ilaaha ila allaahu macnaheeda dhabta ah siduu nebigu u caddeeyey sala allahu calayh wasalam iyo inuusan nebigu ka quusan jirin oo dadka ka hari jiran xataa ayagoo geerida geeridii qarka u saaran inuusan ka hari jirin oo su meesha taallaa waxay tahay abu aalib soo tan nebiga qur uu sheegay sunnada uu ku sheegay qur-aankan ilahay uu ku caddeeyey qofka hadday mar geeridu ku timaado inaysan toobad wax taraynin abuu aalib wuxuu nebigu qul laa ilaaha ila allahu u lahaa hadduu yidhahda in laga aqbali lahaa laakiin nebigu wuxuu sheegay naftu hadday kalxamaha timaado inaan qofka toobada laga aqbalin see la isu waafajiyeen laba midkood bay culammadu kaga hadlaan mid waa kaan horay u tilmaanayo heer naftiisu ay kalxamaha timaado weli muusan gaarinoo dee nin maskax qabo oo hadlahayo oo nebiga u sheekaynayu ahayo ku haya haddaana dacaayad gadaala ka baqayn iyo diinta cabdilmudalib baan ku sugnahayo wuu jiranaa mooyaane wuu cuslaaye nin naftu halkan kalxamaha timid oo naftu kasii ka sii baxaysa muusan ahayn waa tafsiir tafsiirka labaad baa wuxuu yahay arrinkan in lagu fasiro inay nebi moxamed khaas ku ahayd iyo abu aalib oo sax qofka hadday naftu kalxamaha timaado qarqaraha timaado towxiid ma anfacayo iyo toobad midna marka abuu aalib laga soo reebo abuu aalib hadduu markaa toobad keeni lahaa waa laga aqbali lahaa inuu abuu aalib khasaa'is noocaasa lahaana waxaa ku tusinaya arrinka hore aan tilmaannayoo shafaacada nebiga inuu qiyaamada wax un ka heli doono oo ah in laga fudaydiyo labadaa tafsiir baa ku jirta marka araabicatu masalada afraad anna abaa jahlin abaa jahl iyo waman dadkii macahu abujahalla jirankii ahaa yacrifuuna waxay garanayeen eregaa u fiirsada muraada nebiyi nebiga ujeeddada uu ka leeyahay laa ilaaha ila allaahu dheh abujahal wuu garanayey sababtoo ah hadduusa garanaynin kumuusa qabsadeen id waqti qaala uu ku yidhi lirajuli ninka qul dhe laa ilaaha ila allah nebigu laa ilaaha ila allaahu markuu ku yidhi abujahal hadalkaa nebigu macnaha uu xambaarsan yaho ilaahay keliya caabud asnaamtana iska daa abujahl wuu fahma markaasuu sheikhu wuxuu yidhi faqabaxa ha xumeeya allaahu alle man ruux abuujahlin abujahal aclamu uu ka ogaal badan yahay oo ka yaqaano minhu asaga biasli lislaami islaamka asalkiisa ruuxa abujahal uu ka yaqaano oo ka garashoog yahay kaanwa ku dhacday macnaheedu ma aha abujahal baa islaam ahaa ma ee macnaheedu waxaa weeye abujahal laa ilaaha ila allahu macnaheeda wuu garanayey haduusan macnaheeda garan lahaynna abu aalib uma diideen nebiga inuu rumeeyena ma diideen laakiin kelmadaanu sidaa ogeedba qur-anka waxaa arkaysaa markuu nebigu ku yidhi laa ilaha illa allahu dhaha bay waxay ku yidhahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ilaahyadii tirada badnaa miyuu wuxuu ka yeelay hal xabaha laga soo reeba leeyah waa wax lala yaabay yidhaahdeen wax lala yaabo waay marka abujahal muusan islaamin laakiin macnaha islaamnimada wuu garanayo kasbuu diiday adoo islaamnimo sheeganaya intuu abujahal gartay inaad garan weydii marka ayaan daro waay oo laa ilaaha illa allahu intaad ku hadashid haddana macnaheedii aadan waxba ka garanin alkhaamisatu masalada shanaad jidduhu waa nebiga ku dadaalidiisa iyo wa mubaalaqatuhu ku-xeeldheeraanshihiisa fii islaami cammihi adeerkii islaamnimadiisa uu ku xeeldheeraaday ku dadaalay soo adeerkii xaqa u gaarsiiyo adiguna sidaas same ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo dadkao dhan inaad khayrka gaarsiisid ku dadaal qof kastoo aad gaarsiin kartid asadisatu masalada lixaad alraddu waa celin la radinayo calaa man ruuxa zacama ku andacooday islaama cabdilmualib cabdilmualib islaamnimadiisa iyo wa aslaafihi odayaashii asaga ka horreeyey cabdilmualib waa kee waa nebiga awowgi nebigu waa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib dad baa marka waxay qabaan oo kitaabo ka qoreen cabdilmualib oo nebiga awowi ah iyo aabbihiisoo cabdulaahi ah iyo adeerkii abuaalib oo hadda soo marinay kulligii way islaameen cabdilmualib iyo oo nebiga awowgii ah cabdulaahi oo nebiga aabbihii ah nebigaba intaan nebi laga dhigin bay dhinteen waxay reetulkeeda aaminsanaayeenoo gaalnimahayna ku dhinteen nebi maxamedo maysa soo gaarinba alayhi isalaatu wasalaam adeerkigii soo gaarayna bukhaariiyo muslim waata kugu taalla inuu aba an yaquula laa ilaha illa allah wuu diiday inuu laa ilaha illa allahu dadka marka sidaa qaba u olooleeya ee wax ka qoray kuwa diin xumo u geysay iyo kuwa ku khaldamay inta ku ijtihaaday labadaasi isugu jiraane labadaba in la radiyo wey abuu aalib markuu dhimanayay muxuu yidhi calaa millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisii baan ku sugnahayb aabbahay diintiisii baan raacayaabi aabbihi muxuu ahaa diintiisu diin gaalnimay ahay asaabicatu masalada toddobaad kownuhu nebiga ahaanshihiisa weeye sala allahu calayh wasalama istakfara uu dembidhaaf u dalbay lahu adeerkiis oo haddana falam yukfar an adeerkii loo dhaafin lahu asaga looma dhaafin maxaa dhacay asbaabtii dembiga loogu dhaafi lahaa adeerkii asagaa diiday bal nuhiya nebiga waa laga reebay can daalika arrinkaas uma dembi dhaaf dalbi kartid baa li maa kaana lilnebiyi waladiina aamanuu uma bannaanaa leehi athaaminatu masalada sideedaad madaratu asxaabi suu'i saaxiibbada xunxun dhibkooda weeye iyo saameyntooda calal insaani insaanka ay ku leeyihiin saaxiibka xun meel xun buu kuu jiidi iska ilaali ayib ataasicatu masalada sagaalaad madaratu tacdiimi اlasaalifi wاlakaabiri madaratu tacdiimi alasaalifi dadkii horeeto weynayntooda dhibka ay keenaysa iyo walakaabiri dadkii waa weynaa hadday dad fiican yihiinoo wanaag looga dayanayo in la weyneeyaa waa sax laakiin dad xunxun hadday yihiin ab iyo oday kasoo gaar waxaan ulahayn ka tegi mayna inaad dhaqan ka dhigatid khalad wey ab iyo oday kasoo gaar adeerkaa iyo awgaa haday dhaqan xun lahaayeen oo dadka layn jireen oo dadka dhici jireen oo waxa weeyaan xuquuqda ilahay cid kale ay siin jireen ma ayagaad raacin may cada laga taga caro ilaahay leedaha qaarkood ku odhanaya caadadu hadday xuntahoo laga tago caro ilaahay ma lehe janno ilahay iyo raalli ahaansho bay leedahay sida awgeed buu shiikhu wuxuu leeyahay shiikhan maxamed cabdiwahaab kitaabkan iska leh kitaab loo yaqaano almasaa'il aljaahiliya masaa'ilkii jaahiliga oo gaalnimada oo rasuulku uu khilaafay kitaab aad u qiimo badan buu ka qoray alcaashiratu meeshan wuxuu u deliishanayaa dee abu aalib wuxuu yidhi anugu diinta cabdilmualib baan qaadanayaabi awowgiis iyo aabbihiis iyo dadkaasaa la weynaa waxaa nebigu ula sheegayan u sheegayana sal lay slam waa ka leexda alcaashiratu masalada tobnaad ashubhatu waa shubhada lilmubdiliina u sugnaatay kuwa xaqa buriya fii daalika arrinkaas listidlaali abijahlin abijahl deliishigiisa bidaalika arrinkaa uu deliishaday ashubhatu ah, lilmubtiliina waa shubhada oo u sugnaatay kuwa waxburiyay fii daalika arrinkaas dadkii in la weyneeyo horaa shubhooyinka ay keenaan listidlaali abijahlin abijahl deliishigiisa bidaalika arrinkaa u deliishaday abujahl muxuu deliishada abujahl laa ilaha illa ha odhan muuse odhan lakin wuxuu yidhi abu aalib warta odayaa tahay atarqabu can millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisa miyaad ka tegaysaa intaa bas buu sheegay shubhadaas u deliishata adiga laftirkaaga shaya xaqa hadda arka dad baa wax laga yaabaa oo heedhe sidaan aabbaha ma samayn jirin ma aabbaha ma aabbahabaa khaldanaa ma hooyadaabaa khaldanayd ma sheekhaagibaa khaldanaa war adiga badda maxaa ku galay aniga xaqaan masaladan xaqeeda ay caddaaday aayaddan qur-aanka ha u daliil oo xadiidkan u daliil ah aabbaha inuusan arag baa laga yaabaa awowga inuusan arag baa laga yaabaa sheekhaygii inuusan arag baa laga yaabaa sidaan ugu baraarugo u fahmay inaysan u fahmin baa laga yaabaa shaygaan xaqa mar hadday kuu caddaato awoowe iyo ayeeye iyo abti iyo sheekh horaan ku dhaqmin midna ha fiirine shayga xaqaa qaado wax walba xaqaa ka weyn alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad ashaahidu waa caddayn iyo shaahid iyo marakac bikowni alacmaali acmaasha ahaanshaheeda laga markhaati kaco bilkhawaatiimi gebagabada ay tahay camal waa gebageba iyo gunta ugu dambaysa liannahu abu aalib low qaala hadduu odhan lahaa ha kelmaddaas laa ilaaha ila allaahu ah nafactu way anfici lahayd ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah kun sano haddaad ilaahay caasinaysood gaal ahayd kun sano oo sanadkii kun iyo koobaad aad islaantid bal daqiiqadii noloshaada ugu dambaysay intaadan dhiman saacado ka hor aad soo islaantid wax allaala waxaa dembi gasha ilahay waa kaa dhaafaya lagu odhan maayo maadaamaad kun sana ilaahay soo caasinaysay adeer kun kale soo cibaadayso markaasay hawshaadu caadi noqonaysa ma jirto kun sana haddaad soo caasinaysa ilaahay oo toobad keentid ilahay waa kaa dhaafaya dhaafitaan keliya ma aha caasinimada laftirkeediiba waxaa loo bedelayaaba xasanaad yubadil lahu sayi'aatihim xasanaat ilahay baa wanaag u bedelayaba daacadiibaa shirkigiibaa daaca loo bedelin oo waxaa weeye shirkigiibaa tawxiid loo bedelin oo macaasidii daaca loo bedelin waa kaasa athaaminata athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad atta'ammulu waa in loo fiirsado oo la dhuuxo fii kibari haadihi tan ayadaa weynankeeda ashubhati ee shubhada ah fii quluubi daallina kuwa dhunsan quluubtooda ay saamayn ku leedahay dadka usuushoodii iyo aabbayaashoodi iyo dadkii horeeto in lagu xulxiyo ma sheekh dhaqankiisa ka tegaysaa iyo ma sidaas la yidhahdo lianna fi lqisati qisada dhexdeeda waxaa ku sugnaa abu aalib annahum ayagu waa qolyihii gaalada ahaa lam yujaadiluuhu kulama aysan doodin nebiga ilaa bihaa iyada mooyaane ma diintii cabdilmualib baad ka tegaysaa waxay dareensan yihiin saamaynta ereygaas inuu maqlo cabdulmualib uu saamayn ku leeyahay cabdulmualib ugaas buu ahaa boqor buu ahaa ma waxaad leedahay hadda asagaa khaldanaayo naartuu galayoo ma ninkan yarka aad raacaysaa war yaan lagu khaldin ayb maca mubaalaqatihi ayadoo ay jirtay nebigu inuu ku xeel dheeraaday kelmaddaa inuu ku soo celceliyo sala allah alay waslm towxiidka ah iyo wa takriirihi ku soo celcelintiisa faliajli cadamatihaa weynankeeda darteed iyo wa wuduuxihaa caddaynta ay caddahay darteed cindahum ayaga agtooda oo ay fahmahayeen ayay iqhtasaruu ku gaabsadeen calayhaa dusheeda waryaahe ma awowgaa dhaqankiisi baad ka tegaysaa war hoy ka joog meel saaka laga tagaa ma joogtid waa yeel baa tahay diintii cabdilmualib ha ka tegi laa ilaaha ila allahu waxay ugu yeeraysana way fahmayeen sida awgeed bay kula dagaalameen wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi